بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين codku xeer in وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuqulmaraam khaasatan waxaanu maraynay baabka looga hadlahayay xaydka iyo dhiigga ku dhaca gabdhaha sidaa darteed ayaa waxaa noogu soo dembaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ka yidhi midka isticmaalaya xaaskiisa ayadoo dhiig qabtana nisfu diinaar iyo diinaar inuu markaa la baxo wa can abi saciid radia allahu canhu qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaysa sawmaaha idaa xaadat markay dhiigto oo xaydku uu ku dhaco gabadhu lam tusalli walam tasum midaan tukanin soominna muttafaqun calayhi fii xadiid xadiid dheer ayuu markaa ahaayo wuxuu tilmaamayaa gabdhaha dhiigga xaydka ku dhaca inaysan soomaynin aynana salaadaynin labadaa markaa mamnuuc ayuu ka yahay xilliga dhiigga xaydka uu ka socdo sidaa darteed baa maalin maalmaha ka mida intuu nebigusa khudbeeyey yuu istahay amaysan dumar ku maqlin dumarka xaggooda ayuu aaday markaasuu ayaguna wacdiyey xaqa iyo diinkii taacada ayuuna u sheegay dumarkiiyo wax sadaqaysta buu yidhi waxaan idiin arkaa ahlunaar kuwa ugu badan inaad tihiini maxaa naarta nagu bediye markay dhaheenna rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waad kufrisaan ma ilaahay baan ku kufrinaa maye cashiirada iyo ragga idinqabaad ku kufrisaano mid idinka idinka mid ah haddii dahri ama sanad asxaan loo sameeyo oo hal mar ay xumaan aragta waxay odhanaysaa lam ara khayr qad weligeeba qayrkama arkinba sidaa darteed wax idinka naaqisan ama idinka nusqaansan xagga caqliga iyo diinkana mala buu dhahay nebiga markaasay dumarkii dhaheen maxaa caqligeenna naqsqaaniyey diinteennana nusqaamiyoo yareeyey rasuulku wuxuu ugu jawaabay xagga caqliga sow ma aha markhaati kaca laba wiil haddii la waayo booska wiil ka maqanyaa manin in laba gabdhood lagu bedelo wاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakuna rajulayn farajula wamra'ataan miman tardoona min ashuhadaa oo halkii booska ninku ka maqan yahay hal gabar ma buuxin kartee waa inay laba buuxisaa sababtu maxay tahay an tadilla ixdaahumaa fatudakir ixdaahuma alukhra saasaa marka laysugu kabaa xagga diinkana alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum sow ma aha marka dhiiggu xaydku ku dhaco gabadhu midaan soomin tukaninna muttafaqun calayh wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi markii aanu nimidon soo gaarnay sarifa sarifa meesha lagu magacaabo xibtu waan xayday bay tidhi dhiiggii xaydka ayaa markaa igu dhacay faqaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ifcali fal oo samey maa yafcalu lxaaju xaajigu wuxuu sameeyo caaishay xaajigu waxa uu samaynaya samee haddii dhiil xayl kugu dhacay xataa ha oyni weliba riwaayadaha qaar waxay dheen caaisha way oysay rasuulku wuxuu dhahay maalaki maxaa ku helay ma nifaastay oo ma caadootay waaye haabay tiri ha oynin buu dhahay waa arrin ilaahay gabdhaha aadam ku dabeeceeyey sameey wuxuu xaajigu sameeyey hayra an tatuufii bilbayt baydkuun ha tawaafin xaramka iyo beydka kacbada ha tawaafin xataa intii tadahuri aad daahir noqoto ilaa dhiigu uu kaa go-o tawaafka ma jiro muttafaqun calayhi fii xadiii xadiid xadiiddaal gudihiisuu ahaa oo xadiisku wuxuu tilmaamayaa asagana sida salaada iyo soonka loogu diiday gabdhaha xaydka qabaa dawaafkuna markaa waa ka mamnuuc marka gabadha dhiigga xaydka qabta midda nifaaskee umusha qabtaa istixaadada kulli way xajin karaan waxaase ka mamnuucan labadaa gabdhoodoo nifaaska iyo xayd ka kala qabaa inay xaramka markaa tawaafaan waxaase loo shardiyaa waxyaabo badanoo waxaa la leeyahay xajkeeda way gudanaysaa haddii dawaafka maalinta tobanaadna ay tawaafto waa tawaafu ziyaa inta uusan xaydku ku dhicin oo mar allaala markii tawaafka maalinta tobanaad ay tawaafto kabacdi bacdi dhiigu ku dhaco dhib kuma sugna tawaafka ugu dambeeya tawaafuulwadaac waa laga cafiyo iska soo baxaysaa ama haddaysan tawaafin tawaafkan maalinta tobanaad ee tawaafu ziyaara la yidhaahdo ama ifaada oo ka hor uu dhiiggu ku dhacaysan tawaafin waa bishardi inay soo sugto ilaa xaydku ka go-o ay qubaysata ka bacdina tawaafka ay soo samayso saasaa markaa dumarka la kala yidhaahdaa muttafaqun calayh wa can mucaad radia allahu canhu annahu sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya sala allahu calayhi wasalam maa yaxillu maxaa uga bannaan oo uga xalaal ah lirajuli ninka min imra'atihi naagtiisa wahiya xaa'idun markay xaa'ido tahay hadday dhiigga xaydku qabto xaggee jirhkeeda uga bannaan yuu taaban karaa yuu ku istimtaaci karaa qaala rasuulku wuxuu yidhi maa fawqa alizaari wixii ka sarreeya izaarka gorgoradda wixii markaa ka koreeya rawaahu abu daawuud wadacafahu wuuna daciifiyey horay ayaan se u soo tilmaanay bacdamu xadiisku daciif yahay in loo ogol yahay ragga inay isaga istimtaaci karaan xaasaskooda xataa hadday dhiig xayda qabaan jirkoodana uusan ka mamnuuc ahayn keliya loo diiday maxalkuu markaa dhiigku ka imaanayo ama galmo wax lagu magacaabo wacanumisalama radi allaahu canhaa qaalad waxay tiri kaanat kuwa dhala waxay ahaan jireen taqcudu kuwa ka fadhiista calaa cahdi rasuulillaahi rasuulka wakhtigiisa sala allahu calayh wasalam salaada iyo soonka way joojin jireen bacda nifaasiha umulidooda kadib arbaciina afartan afartan bay ka fadhiisan jireen salaada teenna dhashabay tiri ee umusalab xilligii rasuulka teenna dhasha afartan maalmood ayay salaada iyo soonka ka tegi jireen oo afartan maalmood bay gelayaan gabdhaha nufasooyinka ah wuxuu tilmaamayaa dhiigga nifaaska waa dhiigga dhalmade asagana inuu la xukun yahay dhiigga xaydka oo wax gabadha xaydka ka xaaraam ah yaa midda nufasadana markaa ka xaaraam ah umusalama qaalad waxay tiri kaanad waxay ahayd annufasaa'u haweenka iyo dumarka iyo hooyooyinka dhala ee dhiigga nifaasku uu ka yimaado waayo nifaas waxaa la yidhaahdaa waa dhiig yimaadaa mar allaalla markay hooyo umusho ama gabar ay markaa dhasha taqacud tii kafartii fadhiisatay ahayd oo macnaha cibaadaadkii loo diiday ka tegi jirtay fii cahdi rasuuliillaahi rasuulka zamankiisii sala allahu calayh wasalam bacda nifaasiha nifaaskeeda kadib arbaciina afartan maalmood rawaahu lhamsatu baa xadiidkaa wariyay ila anasaa'i wallafdu liabi daawuud wa fii lafdin lah lafdi kaloo abi daawuud wuxuu ahaa walam ya'murha ma uusan amri jirin annabiyu sala allahu calayh wasalam biqadaa'i salaati nufasa naagaha umuraha ah salaada inay soo qalleeyaan lama fari jirin oo haddii ay dharaan ama dhiigga xaydkaa gabadha uu ku dhaco salaadaha iyo soonkana ay ka tagaan waxa la soo qallaynaya waa soonka laakiin lama soo qadeeyo salaadee markaa waa laga dhaafay biqadaa'i salaati nufasaa mausan amri jirin wasaa'ilxaakim baa saxiix yeelay xadiidku wuxuu tilmaamayaa naagaha dhala afartan maalmood ayay ka tegayaan waxyaabaha noocaas ah umushuna waa afartan maalmood waa xadka iyo tirada ugu badan baa la yidhaahdaa ama afartankii oo aan la gaarin haddii gabadhu dhiigga ka go'o dhashay ee nufasada ah waa qubaysanaysaa salaadana way la imaanaysaa soonkana way la imaanaysaa sawjkeedana markaa waa u bannaan yahay shan iyo toban maalmood kadib buu dhiiggii ka go'ay soddon maalmood kadib ayuu dhiiggii go'ay waa bil maal waa bil kadibe afartankiian ku jiraa maaha inay dhahdo dumarka gobolka mida laga yaabo toban laga yaabo shan iyo labaatan maalmood inuu dhiiggii ka go'ay ma tukanayso meeshaasay fadhisaa maxaa kugu dhacay afartanaan ku jiraa ee afartanka macnihiisu ma aha wax kale waa xadka ugu badan baa loola jeedaa ee dhiigga nifaaska uu socdo ama kasog haddii dhiiggu go'o gabadhu tahaarada way la imaanaysaa waana markaa tukanaysaa salaada soonkana markaa way soomaysaa shaaficiyada afartan leh ah ugu darta ee lixdan maalmood ka dhigtaa xataa aqlabka waa arbaciin inta ugu badan hadduu go'i waayo labaatan maalmood baa loogu daraaday bay leeyihiinoo lixdan bay markaa noqonaysaa laakiin sida axaadiista ay tilmaamayaan nebigana uu caddeeye dumar ka dhala afartan maalmood ayay joogayaan oo dhiigga nifaaska waa afartan maalmood afartan hadduu ka batana waa istixaada la yidhaahdaa oo markaa way tukadaysaa cibaadaadka kalena way la imaanaysaa kitaabu salaa salaadii ayaanu gelaynaa bacdamaanu ka baxnay tahaaraadkii iyo wax allaalla wixii salaad laga rabay qofka inuu la yimaado iyo wixii mamnuuc ka ah qofka markay hayaan inuu salaad tukado yaan meesha oga baxnay kadib salaadii baa la gelayaa waa kitaabu salaa salaadii ayuu kitaab u yahay baabu lmawaaqiit mawaaqiidka waa wakhtiyaalka waayo salaadii cibaadooyinka ilaahay wuu qadiday subxaana wa tacaala salaada ooga wa aqimi salaa ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa kitaab la wakhtiyeeyey oo xilli lagu tukado hadda haddaan dhahno subax baan sii tukanaynaa nala ka yeeli maayo haddii ayadoo duhur la gaarin ladhaho dhaho duhurka iskasii tukanayna nalaka yeeli maayo waa wax la wakhtiyeeyayo xilligeedii markaa loogu talagalay wacan cabdullaahi bni camr radia allahu canhuma ana nabiy allahi nebigii ilaahay sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi waqtu duhri salaada duhr wakhtigeeda idaa zaalat ishamsu waa markay qoraxdu iilato qoraxdu mar allaala markay bartamaha cirka ka wareegto oo dhanka dhicitaanka ay u leexata xaggeeda waa wakhtigii duurka wa kaana dillu rajuli ninka harkiisana ka tuulihi dhirarkiisuu la egyahay hooska iyo qofkuna ay markaa isla egyihiin maa lam yaxdur ilcasru intuusan casrku dhalanin casirka intaan la gaarin waayo haddii dilliga iyo hooska ninka dhirarkiisa la ekaan waayo ee uu ka dheeraado duur markaa wuu dhammaaday casirka wakhtigiisaa lagu jiraa wa waqtu alcasri casirka wakhtigiisa xilligaasuu bilaabanayaa maa lam tasfar ashamsu waa intaysan qoraxdu jaalloobin qoraxdu marka ay dhacdo guduudguduud iyo jaallajaala ka dambeeya ilaa xilligaa intaan la gaarin casirku waa jiraa wa waqtu salaati almaqribi maqribka salaadiisa wakhtigeedana maa lam yaqib ashafaqu waa intuusan cirguduudku ee e, baabi'in macnaha wakhtiga salaada maqhribka goormuu biloobanayaa waa marka safriga iyo jaallajaalaha qoraxda la waayey dhacdo waa markay qoraxdu dhacdo maa lam yadib waa intuusan qarsoomin ashafaqu wa waqtu salaada cisho wakhtigiisana ilaa nisfi leyli alawsati waa habeenka dhexdhexaadkiisa nus leyl marka la gaaro awsadka intaa ayuu cisho asaguna markaa jiraa oo wuxuu bilaabanaa marka shafaqa la waayo oo maqrib ku dhammaado waa soconayaa ilaa habeenka niskiisa laga gaaro wa waqtu salaati subxi salaada subax waqtigeedana waa min tuluuci alfajri waa fajarka dalashadiisa khaasatan fajarka waa noo imaan doonaa midka saadiqa ah maa lam tadluc ishamsu intaysan qoraxda soo dhalanin wuxuu bilaabanayaa mar allaala markuu fajar ku dhasho waa sii jiraa oo wuu socdaa intaysan qoraxdu soo bixin mar hadday qoraxdu soo baxdo asagu marka uu dhammaaday rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa xilliyada salaadaha la tukado shanta salaadood xilliyaalkooda iyo wakhtiyaalkoodu rasuulku meesha ku caddeeyey wakhtiga duurka waa markay qoraxdu iilato idaa zaalat ishamsu oo wakaana dillu rajul ninka harkiisa ka tuulihi uu markaa la ekaado dherarkiisa maa lam yaxdur ilcasr intuusan casir ku xaadirin uusan soo gelin salaada casirka ah marka uu soo galo duhur dhammaaduu bilowdaa maa lam tasfar shams intaysan qoraxdu jaaloobin wa waqtu salaati lmaqribna maa lam yaqib shafaq waa intuusan shafaqa iyo curguduudka iyo sagalka uusan dhammaanin wa waqtu salaati alcishaana waa ilaa nisfi alleyli alawsat dharka gobol ka mida ku qaldamoo gaarsiiya ilaa subaxa haddii la fiiriyo sida ugu saxiixsanna waa in dhexdhexaadka habeenku uu ku ekaado martamaha habeenkiisa waa xillag uu aad u ammaani jiray nebiga wa waqtu salaati subxina min duluuci alfajri laga bilaabo fajarka dhalashadiisa maa lam tatluci shamsu waa intaysan qoraxdu soo bixin rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey walahu muslim waxaa u sugnaa min xadiidi buraydata xadiidkii burayda fi lcasri markuu ka hadlaayay wshamsu qoraxduna baydaa'un ay tahay mid cad naqiya oo nadiif ah oo saafi ah qoraxduna ay tahay mid markaa cadoo naqi ah oo markaa saafi ah wa min xadiidi abi muusa wshamsu murtafaca qoraxduna ay tahay mid koraysa mid murtafaca ah oo markaa sarraysa waa markuu casirku markaa ka hadlaayay wa can abi barza alaslami qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam yusallii mid tukada alcasra salaada casir uma intaa kadib yarjicu waa laaban jiray oo waxaa noqonayay axadunaa midkeen oo ilaa raxlihi gurigiisa u noqonayay waa degaankiisa oo ku yaala fii aqsa almadiina magaalada meesha ugu geesaysa oo gurigiisa ku yaala wshamsu xaya qoraxduna ay nooshahay weli wa kaana yastaxib mid jecel buu ahaa nebiga oo sunneeya an yu'akhira inuu akhiru dib u dhigo min alcishaa'i salaada cishaa'i dibdhigiisana aad buu nebiga u jeclaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu yakrahu mid garahsada oo naca annawma hurdo qablaha cishaha kahor in la seexdo in cishaha kahor la jiiftana xaaraan ma aha laakiin nebigu waa karaahiyeyn jiray oo markaa uu nici jiray iyo walxadiia sheeko bacdahaa cishaa'iga kadib in la sheekeeyo in salaada cishaa'iga kadib sheeke lala istaagoo meelaha lala fadhiisto ka hor cishaha ka horna la jiifto labadaa nebigu waa karaahiyeyn jiray wa kaana wuxuu ahaa nebigu yanfatilu mid ka baxa oo ka gadooma min salaati alghadaa salaada arooryaad waa salaada subaxe xiina yacrifu arajul qofku markuu aqoonsado jaliisow qofka la fadhiya jaliiskiisa dhinaciisa fadhiya markuu aqoonsado waayo marka la gelaya salaada subax sida noo imaan doonta qaras baa lagu geli jiray mugdi qof qofka dhinaciisa jooga yaqaana ma laha saa darteed baa salaada nebiga salaada subax wuu dheerayn jiray ilaa boqol ama ilaa lixdan aayadood ayuu ku akhrin jiray sida axaadiistu ay tilmaameen markaa kabdacdi baa marka la salaamo noqsado qofku wuxuu garanayaa jeliiska dhinaciisa markaa fadhiya markaasoo markaa u cadaanayaa marka salaada subxeedna rasuulku wuxuu ka bixi jiray qofku markuu jeliiskiisa aqoonsado wayaqra' wuxuu ku akhrinayay biiiiina lixdan ila almia ilaa boqol aayadood marna boqol aayadood buu akrinayaa marna lixdan aayadood muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam casirka dadka goor hor inuu dujin jiray oo nebigu wuxuu ahaa yusalli alcasra casirka mid tukada ama dadka dujiya uma yarjicu axadan axaduna midkeen baa noqonayay ilaa raxlihi buu aadayay gurigiisa waa mar allaala marka laga baxa casirka gurigiisana waa fog yahoo fii aqsa almadiina magaalada geeskeeda ayuu markaa ku yaalaa gurigiisii gaarayaa washamsu xaya qoraxdina weli ma dhicin ilan dhaqsaan markaa loo tukaday wa kaana yastaxibu yastaxibu wuxuu jeclaa nebiga ou sunnayn jiray an yu'akhira min alcishaa cishaaga in la akhiro hadday suurageli garto cishaai gadaal in laga tukadaa fiican waan soo marnay wayna noo imaan doontaa intuu nebigu cishaha dib dhigay oo uu gaarsiiyey ilaa niska habeenkii ayuu yidhi wakhtigiisii waa kana lowlaa nashuqa calaa ummatii haddayse ummaddaydu dhib ku ahaateen ummadday dhib ku tahay saa darteed baa waxaa la yidhi cishaa'iga aakhiirka iyo dibdhigiisaa fiican haddii jamaaca markaa la heli karo wa kaana yakrahu wuxuu karaahsan jiray nebiga ee uu nici jiray annawma qablaha cishaa'iga ka hor noom iyo hurdo la sameeyo inaad cish maqrib tukatood guriga tagtood seexato ila wax isku jira markaa ma laha ceshihii inuu ku dhaafay badan tahay ma fiicna waa karaahiyo waalxadiia bacdaha iyo sheeke cishaa'iga kadib la sheekaysto saddex sheekuu nebigu ka reebay sala allahu calayhi wasalam oo la yidhi way bannaan tahay sheekada koowaad waa mudaakara cilmi laysku wacdinaayo marka cishaa'iga la tugtay kadib baa cilmi laysku akhrinaa tafsiir baa laysku akhrinayaa wax allaala wixii cilmi ahoo noocaas ah lama diidin oo axaadiis baa tilmaantay midda labaadna marti baa kuu timid marti hadday ku timaado cisho ka gadaal in la sheekaystaa karaashid iyo shid baa la dhaha waa maya waa in martidii loo sheekeeyo oo xawaashoodii wax laga qaado taana waa midda labaad ta saddexaadna nin iyo naagtiisa oo sheekaysanaya rajul naagtiisa u sheekeeya iyo zawjad ninkiida u sheekaysa intay doonan ha ku gaaraano saddexdaa rasuulka ama axaadiistu way ka qasisaan laakiin xaaraan ma aha oo wax laga fiican yahay rasuulku wuxuu ahaa yanfatigu mid ka baxa min salaati alghadaati salaada subxeed xiina yacrifu rajul rajulku markuu aqoonsada jaliisahu jaliiskiisii qofka la fadhiya wayaqra'u wuxuu ku akhrinayay nebiga salaada subax bisittiina lixdan aayadood ila almi'ati ilaa boqol muttafaqun calayh wacindahuma muslim buqaari agtooda min xadiidi jaabir waalcishaaa faacishihuna axyaanan wa axyaanan kolkol buu nebigu ahaa axyaanan iyo wa axyaanan marmar iyo marmar oo see ah idaa ra'aahum hadduu arka saxaabadii ijtamacuu inay soo kulmeen oo masaajidku uu soo buuxsamayna cajala waa dadajin jiray niska habeenkii maba sugi jirinba waa iska dadajin jirayo cishaha wakhtiga horaba waa dujin jiray wa idaa ra'aahum hadduu arko abaqa'uu inay soo daaheenna ama ay dib dhaceen akhara dib buu dhigi jiray nebiga sal alla alih wasalam oo mar walba wuxuu fiirinaa cishaa'iga kemiyada masaajidka joogtaa shan iyo lix hadday fadhisana waxoogaa dib buu u dhigaa intay ka soo aruuraan haddii kool hor ay yimaadeenay masaajidka buuxiyeenna rasuulku waa dujin jiray sal allahu calayh wasalam wsubx wsubxa salaada subaxna kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam yusaliiha mid ku dujiya dadka biqalasin mugdi ayuu ku dujin jiray oo ayadoo mugdi ay tahay ayuu dadku markaa dujinaayay xaaladaasaa marka wuxuu tilmaamayaa cishaa'iga inuusan nebigu qaababkiisii haddiiba wakhtigii galay wakhtigiisana waasic uu yahay uu u fiirin jiray sida ay saxaabadu ku dhaqmeen marka waalcishaaa axyaanan wa axyaanan kolkol iyo kolkol buu ahaayo marmarna waa dedejin jiray marmarna waa akhiri jirayo idaa ra'aahu markuu arka saxaabadiiyo ijtamacuu soo kulmay cajala waa dadejinaayey waidaa ra'aahum hadduu arka abda'uu ayagoo dib dhacayna akhara dib buu dhigahayay wasubxa salaada subaxna kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusalliiha mid ku tukada ama dadka ku dujiya biqalasin madow ama mugdi walimuslimi muslim waxaa u sugnaa min xadiidi abi muusa faaqaama alfajara fajarkii ayuu aqimay xiina wakhtigii inshaqa alfajaru fajarku uu dilaacay waa la oogay salaadii subxeed mar allaala markii fajarkii uu dhashayo markaa uu dilaacay wannaasu dadkiina laa yakaadu uusan sigaynin yacrifu inuu garto bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale saanoo kale nolol ma laha masaajidka iftiin iyo waxyaabo kale ma laha waa la soo gelayaa mugdigaasa aayaadka alla lagu nuurinaa insha allahu tacaala markaasaa salaadii qiraa'ada la dheerayna marka uu salaada laga baxana assalaamu calaykum markuu qofku dhaho wuu garanayaa qofka dhinaciisa jooga markii la xidhanayna ma ogeen qofka uu yahay marka saasuu rasuulku ahaa sala allahu calayh wasalam fa aqaama alfajra fajarkiibaa la aqimay xiina shaqa mar allaala markuu dilaacay alfajru fajarka oo wakhtigiisii lagaa gaaray uu dhashay wannaasu dadkuna madowga jiray dartii laa yakaadu uusan sigaynin ama u dhowaanin yacrifu inuu garto bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale wa raafic bni khadiij qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay nusalli kuwa tukada almaqriba salaada maqrib ayaan tukanaynay maca nebiy nebiga micigiisa sala allahu calayh wasalam la jirka nebigaan la tukanaynay fayansarifu waa gadoomayey oo wuu ka baxayay axadunaa midkiin waa maqribkii wa innahu asagoo layubsiru arkaya mawaaqica nablihi fallaartiisa meeshay ku dhacdo nabliga iyo gamuunka marka la tuuro meesha uu ku dhaco asagoo markaa arkaaya muttafaqun calayhi macnaha waxaad ka fahmaysaa maqhribka laftigiisa in xataa iftiin lagu tukanayay oo mar allaala marka salaada maqribka aan ka baxnoon bannaanka u soo baxno haddii axadkeen leeb uu tuuro fallaarta meesha ay ku dhacday ama gamuunka waa arkayaa maxaa lagu arki karaa inuu iftiin markaa jiro saasuu markaa ahaa buu leeya raafic ibni khadiij qaala kunaa nusalli kuwa tukadaanu ahayn almaqriba salaada maqrib maca anabiyi sal alla calayh wasalam fayansarifu waa gadoomayo wuu ka baxayay axadunaa midkeen wainahu asagoo la yubsiru arkaya mawaaqica nabalihi nabligiisii gamuunkiisa qorigiisa meesha mawaaqicii meeshuu ku dhacay muttafaqun calayh wa caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri ayaduna actama wuu akhiray oo dib buu u dhigay rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam daata laylatin habeen habeenooyinka u saaxiibka ah bilcishaa'i salaadii cishou akhiray nebiga ayuu dib u dhigay xataa dahaba ilaa ay tagtay caamatu lleyl habeenka badankiisana caama habeenka niskiisaa markaa tegay uma kharaja wou u soo baxay nebiga saxaabadii fasallaa waa u tujay oo waa tukaday saxaabadii ayuu u yimid riwaayadaha qaar ka mida madaxiisoo biyo ka tifqaya nebiga sala allahu calayh wasalam markaasuu ummaddii dujiyey wa qaala wuxuu yidhi innahu la kani waa wakhtigiisa annahu la waa wakhtigii cishaa'iga waa kana ugu fadliga badan baa loola jeedaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaysan ummaddeedu dhibi lahayn dhibka ay ku qabaan darteed bay soomaali dhaheen cisho iyo naacun waa la iska dedejiyaa hadday kugu daahaan bas waay waayo jirta hadduu kugu daahana ee waa laga yaabaa inaad ka caajisto way adagtahay inaad tukato tuko istaag weyse saas ku leeda subaxa kugu dhalanaya salaada cishaha lacagta cuna waxay dhahaan haddii kaa hurdabas waaya saa darteed baa la yidhi innahu lawaqtuha waa waqtigeeda lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaysan ummaddayda dhib ku ahayn rawa muslim baa xadiidkaa wariyey marka waa istixbaabo aad bay u fiican tahay insaan markaa la sameeyo ama waajib mee haddii sida haddaan u tukanayn oo kale loo tukadana way fiican tahay aadana wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ida shtadda hadduu darnaado ee uu xoogaysto alxarru kulaylka kulayl daran haddii la gaaro faabriduu qaboojiya bisalaati salaada qaboojiya macnaa dib u dhiga waxoogaa inta badan duurkuu yimaadaa fa inna shiddat alxarri kulaylka daran ee aad u jeedaan waa min fiixi jahannama jahanamada feexidii waa neeftii jahannamo jahannamaa soo neefsatay muttafaqun calayh jahannama fayxeeda waaye sidoo kale ayuu nebigu xadiis kale ku tilmaamuu yidhi qandhadu ayaduna waa fiixi jahannamo ee fabriduuha bilmaa biyaysaga qaboojiya ciyaalku markay qandhada karkariso ama qandho adag ay ku qabato biya inta loo qaboojiyaku loo geliyaa maro markaasaa madaxa laga saaraa intaa kaafinaysa intaasaa ku filan waaye waa dab dabkana biyaa lagu damiyaa haddii kuleel daran yimaado ida alxaru kuleelku hadduu darmaado fa abaariduu qaboojiya oo akhiro waxoogaa dib u dhigo ilaa wakhtiga qabowga laga gaaro bisalaati salaada waayo fa inna shiddat alxarri kulaylka daran ee arkaysaan min fayxi jahannama waa jahannama neefteeda ama hawadeeda ama neefsigeeda ama aaryadeeda muttafaqun calayhi وcan raafic bni khadiij radi allah canhu qaal qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam asbixuu caddeeya bisubxi subaxa fainahu acdamu liujuurikum taasaa ajriyaalkiina ugu weynaan badane taasaa ajarka ugu weynaan badane asbixu macnaha iftiimiya oo waa beriya waa beriya salaada subax ajirka taasaa ugu weyne rawaahu lhamsatu baa xadiidka warisay wasaxaaxa watirmidiy iyo wabnu xibbaanna uu saxiix yeelay oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa asbixuu bisubxi dadka gobolka mid ah ama masaajidada qaar baa waxay ka qaateen in waxoogaa la suga subaxa oo ay u fahmeen in la sugo oo marka iftiinku soo baxo salaad subax markaa la tukado salaada subaxeed markaa la tukada saa darteed baad arkaysaa masaajidada gobolka mid ah marka masaajidada kale laga soo baxo aad dareemaysa iftiin iftiin markaasaa salaadii la aqimayaa oo waxay leeyihiin asbixuu bisubxi baa la yidhi fa innahu acdamu liujuurikum macnuhuna sidaa ma ahani waxaa loola jeedaa hadda saan soo marnay nebiga sala allahu calayh wasalam wasalam qaras buu dadka ku dujinayay gabar saxaabiyada waxay tidhi nebiga waxaan kala qaybgeli jirnay haddaan dumarka nahay salaada subax mar allaala marka salaada laga soo baxana dumarku way soo gadoomi jireen ayagoo maryahooda ku duuduuban qof garanayana markaa ma jirin qof yaqaana ma jirin qalaska iyo mugdiga dartii saddexdaa xadii ee yidhi midkaan ninkaad jiliiskiisa uu garto waxaa loola jeedaa iftiinkii waa yimid laakiin qof meel dheer ka jooga ma garan karo wuxuu fahmi karaa qofka dhinaciisa jooga gabadhaa dhahaysa way gadoomi jireen dumarka lama fahmi jirinna waa qofka markaa fog halas ayuu ku tukan jiray subaxana caddeeya oo waabariya oo iftiimiyana marka aad gelaysaan salaada mugdi ha ahaato qirada ha la dheereeya ilaa iftiin laga gaaro asbixuu bisubxi fa innahu acdamu liujuurikum taasaa ajiryaalkiina ku weynaan badan badan waa qiraa'ada dheeraynteeda ilaa caddaan markaa laga gaaro wacan abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga man adraka qofkii haleela ka gaara min asubxi subaxa xaggiisa rakcatan rakacad wal rakacad ah qabla an tadluca ashamsu intaysan qoraxdu soo dhalanin ka hor faqad adraka subaxi waa haleelay waad ka gaarsiisay waman adraka qofkii haleela rakcad oo min alcasri ah qabla an taqruba ashamsu intaysan qoraxdu dhicin ka horna faqad adraka alcasr casrkii waa haleelay ninkaa nebiga markii salaada labaad ee ee lasoo farad yeelay jibriil baa u yimid markaasuu dujiyey haddana waa u yimidoo awal wakhti buu tujiyey haddana wuu u yimidoo aakhir wakhti buu tujiyey shantii salaad markuu saa yeelay buu yidhi alsalaatu bayna haadayn alwaqtayn salaadu labadan waqti bay u dhaxaysaa oo matalan qofku mar allaale marka salaada subax ama salaadaha kale tii hore ay ka tagtay waktigii weli waa jiraa ilaa wakhtigu baaba'o waa ka gaari karaa inuu markaa tukado sidaa darteed baa rasuulku wuxuu cabiray meesha ugu dambaysa matalan salaada subax baad soo kacday hal rakac markay kuu dhammaato rakacadii labaad aad u istaagtay iyo qoraxdii soo baxday rakacadaad labaad dhammaystiranaysaa waad dhammaysanaysaa salaadaadiina way kuu jirtaa oo markaa waa haleeshay salaada casirka maalan hal rakacad markii aad tukatay man adraka ragca qofkii ka gaadhsiiya oo haleela oo min alcasri qabla an taqruba ashams intaysan qoraxdu dhicin ka hor oo rakacadii markaad dhammaysatay waa rakacad kaamil ah tii kale aad ku istaagtay qoraxdu kaa dhacday waad iska dhammaysanaysaa ayadana faqad adraka alcasr casrkii qofka uu haleelay waana markaa gaaray muttafaqun calayh walimuslim can caaishata naxwu xadii kaasoo kale u sugnaa wa qaala wuxuu dhaha sajada badala rakca meeshii riwaayadani rakca ay ka tiri abi hurayra ta caysha waxay leedahay man adraka sajada qofkii sujuud haleela rakcad kaalinbaa ayadana markaa loola jeedaa uma qaala wuxuu yidhi wsajdatu sajadadu inamaa hiya rakca baa loola jeedaa waa rakcad rakacad kaamila inuu qofku gaaro khudbadaa la mid ah salaada jimcaha hal rakaca imaamku ku dhaaftay rakacadii labaad asoo u istaagaad la dhammaysatay rakacadii labaad oo dhan markaad saa ula dhammaysato oo rukuucdii iyo wixii rakcad ay lahayd aad samayso waa hal rakacad tukatay rakacada kale waad haleesay jimcahii oo waad istaagaysaa ragcaad dhammaystiranaysaa amaa rakcad kaamil ah ilaa rukuucda wixii ka dambeeya haddaad ku soo gaarto waxaad haleeshay markaa ma jiro waa lagaa tegay jumcada muttafaqun calay duur inaad tukatay markaa noqonaysaa wsajda inamaa hiya alrakca wa abi saciidin alqudriy radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulkii alle sal allahu calayhi wasalam oo yaquul odhanaya laa salaata salaad ma jirto oo ma lahan bacda asubxi subaxa kadib salaad subax haddii la tukado salaadda waa la joojiyaa xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo dhalato walaa salaata salaad ma sugna oo ma jirto oo ma tukan karo qofka bacda alcasri casirka kadib xataa tadiiba ashamsu ilaa qoraxdu ay qarsoonto amay wada dhacda muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamayaa labadan salaadood waa salaada subax iyo salaada casirka gadaashooda inaysan salaada jirin sunno lama tukan karo wax kaloo la tukanaya male ilaa ay qoraxdu dhacdo waa markuu casr yahay ama ilaa ay soo baxdo waa aduu subax markaa yahay cillado badan baa la tilmaamo axaadiistu qayb waxay tilmaameen labada waqti waxay mtaqaanaa qoraxda waxay ka soo baxdaa shaytaan labadiisa geesood yay ka soo baxdaa shaytaankana waxaa jira markay qoraxdu saa u soo baxayso iyo markay sii dhacayso qole u sujuuda qoraxda qoraxday caabudaan shaytaanka marka waa nin dhib badanoo meel wax ka raadiyaa dadkaa qoraxda u sujuudaaya yuu rabaa asaga in lagu daro markaasuu isku aadinayaa qoraxda soo bixitaankeeda iyo dhicitaankeeda waxay ka soo baxdaa bayna qarni shaytaan shayaan labadiisa geysood wayna ku dhacdaa saa darteed baa la leeyahay labadaa waqti idinka shabihina ha dukanina iska joojiya laakiin waxaa murun ka taagaya salaadihii sabab leh masaajidkaas soo gashay casir kadib tixijlisna waa layska rabaa roodoon iyo wixii lamida la samaynayaa salaada subax kadib waxaasoo kale wixii saasa ah fuqahada agar waxay dheen dhib kuma sugna wixii daruura markaa keena ama dhibaato markaa keenta laakiin inta badan qofku inuusan la fiirsanin ha fiirfiirsanina riwaayadaha qaarkood baa tilmaamay oo ha la egeeganina walaa salaata bacda alcasr xataa taqiiba ilaa ay dhacdo ashamsu qoraxda oy markaa qarsoonto muttafaqun calayh walafdu limuslimna wuxuu ahaa laa salaata bacda salaati alfajri salaada subax kadib salaadi ma jirto salaada subax haddii la tukado ta casirkan soo marnaye waa la joojinayaa salaadaha ilaa qoraxdun ay soo kor noqoto ama ay wada dhacdo marka casir oo markaa yahay walahu muslim waxaa u can cuqbat bni caamir aa saacaat saacatin saddex saacadood kaana wuxuu ahaa rasuuluullahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam yanhaanaa mid naga reeba an nusallii inaan tukano fiihinna saacaadkaas dhexdooda iyo wa an naqabura inaan qabriyayno fiihinna saacaadka dhexdooda mowtaanaa kuwayna dhintay saddex waqti ama saddex saacadood waa saddex waqti baa loola jeedaaye nebigu wuxuu naga reebi jiray kow inaan salaa tukano wuxuu kaloo naga reebi jiray dadkeena dhintayna inaan markaa aasno kow waa xiina waqtiga tadlucu ashamsu qoraxdu ay dhalanayso oo ay soo dhalatay baasikhatan ayadoo soo muuqatay gool bay bannaanka la soo baxday xataa tartafica ilaa ay kasoo kor noqoto waa inay godka ka soo wada baxdaa wa xiina wakhtiga yaquumu uu istaaga qaa'imu ahirati ahiirada hooskiisa ka qaa'imkee ahiirka istaaga macnaha harkaa loola jeedaaye waa mar allaala mar-uu qofku intuu istaago harkiisu markaa la ikaado xataa tazuula ashamsu ilaa qoraxdu ay ka iilato ay ka zuusho dhanka maqribka ah wax yar ay markaa u iilato iyo waxiina wakhtiga tatadayafu ashamsu lilguruubi tatadayaf macnaha waxaa loola jeedaa ay u qaloocato oy saa ugu leexato qoraxda lilquruubi dhanka dhicitaanka qoraxdii baa dhici rabtaa saddexda waqti waa la diiday waalxukmu aani xukunka labaad oo ah qaa'imka cinda ashaafici min xadiidi abi hurayra ayuu ku wariyey bisanadin daciif asagoo ah wazaada wuxuu ku ziyaadiyey ilaa yowma aljumcati jumcada maalinteeda ma ahani salaada la diiday saddexda saacadood ta dhexe waayo midda hore waxay ahayd waa salaada subax ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo ta kalena waxay ahayd markuu dhex bartamaha qoraxdu ay taagan tahay waa yaquumu qaa'imu dayr markuu istaago hooska duurnimada oo bartamaha qoraxdu ay ku aadan tahay siyaadadaa uu ku daray ilaa yowma aljumuca jumcada maalinteeda maahane waa daciif macnaha wakada saasoo kale liabi daawuud can abi qadaaduu ka wariyey naxwu xadiiskaasoo kale ah xadii saasoo kale asaguna markaa ah marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa xilliyada inay mamnuuc tahay in la tukado inay mamnuuc tahay dadka dhinta xataa in la aaso ilaa daruura inay timaado maahani qofkii baa laga baqaya inuu taqayur ku dhaco waktigaas wa ka badan ma joogi karo in degdeg loo aasiyo waxyaaba noocaasaa timid waa arrin kale iyo mowduuc kale ama inta kale in la sugaa markaa fiican wa can jubayr bin mucim radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafey laa tamnacu ha u diidina axadan axad taafa bi albeyt beytkan tawaafay oo wasallaa tukaday ayata saacati shaar saacad alla saacaddii uu doono min leylin aw nahaarin habeen ha ahaato ama maalin ha noqotee habeen iyo maalin wuxuu markaa ahaadaba maxaa soo geli karaa waxaa soo geli kara salaada qoraxda soo bixi rabtaa waxaa dhici karta inay soo gasho ayadoo markaa dhici rabtaa dawaafka salaadoo kaleu markaa la mid yahayna waa la dhahaa reer bani cabdimanaaf ayagaa maamulahayay beydka saa darteed buu rasuulku ku dhahay reer bani cabdilmanaafay laa tamnacuu ha ka mancinina ha u diidina axadan axad oo taafa bihaada albeyti baydkaani kana tawaafay ama awaafaya oo wasallaa tukaday tukanaya ayata saacatin saacad alla saacaddii sha'a uu doono oo min laylin aw nahaarin habeen ama maalin ah olaa waxay idhaahdeen waa laga taqasusayaa oo waa laga qaas yeelayaa mar allaala marka xaramka la tilmaamo wacan ibni cumar radia allaahu canhuma can اnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alxumratu shafaqu waa guduudka wuxuu fasirayaa shafaqii aanu soo tilmaamay salaada maqhribka waxay bilaabanaysaa ama uu ku egyahay ilaa uu shafaqu ka dhammaado falaa uqsimu bishafaqna ilahi baa yidhi subxaana wa tacaala shafaqii baan ku dhaartiye waalleyli wamaa wasaqa iyo waalqamari ida ittasaqa falaa uqsimu waan dhaaranayaa buu dhahay ilaahay bishafaq waa cirguduudka shafaqa waa markay qoraxdu dhacdo waxyaabaha meesha ka soo haray shafaqa ah cirguduudka iyo waxyaabaha lamidka iyo xaaladahaasaa markaa shafaqa la yidhaahdaa tii uu markaa fasirayaa ashafaqu alxumratu waa guduudka qoraxda rawaahu addaaru qudiyu wasaxaabi bnu qusayma uu saxiix yeelay waqayruhu waqfu wuxuuna tilmaamay xadiiska inuu waqf yahay inuu mawquuf ibnu cumar markaa ku yahay riwaayad kalea jirtoo la xiriiriyo kor loo qaaday oo nebiga la gaarsiiye taas waa daciif baa la yidhi laakiin midaanaa waxoogaa sugan can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alfajaru fajaraani fajarku waa laba fajar saadhalashada fajarku waa laba fajrun fajarna yuxarimu eh, aطacaama wuxuu xaaraantinimeeya oo qofka uu ka joojiyaa cuntada wataxilu fiihi asalaa salaadaana ku xalaalowdaa waa fajarka labaad ee dhalashadiisa waa midka salaada subax loo aadaamayo fajarka uu u dhasho kaasi cuntada waa mamnuuc waa qofkii soomaaya waa joojinayaa saxuurta xilligaasay ku eg tahay waxaa xalaal noqonaya oo bannaan salaadii kaasi waa mid ka labaad waa fajrun waa fajar oo taxrumu fiihi salaa salaaday xaaraam ku noqonayso waa dhalashada ka koobaad waa adaanka koobaad fajarkii koowaad baa markaa dhashayo waxaa xaraam noqonaya salaadoo salaa subax wakhtigeedii ma aha ay salaatu subxi baa loola jeedaa wayaxillu fiihi acaam cuntadana xalaal u oo waa sii cuni kartaa qofka soomaaya aadaanka koobaad ilaa aadaanka labaad laga gaaro qofka cuntada waa u bannaan tahay marka midka koobaadna waa midka saadiqa lagu magacaabaa salaada ayaa xalaal ahoo bannaan oo waa la gaaray wakhtigeedii cuntada xaaraam in la joojiyo waa qofkii soomaya sucur bay dhammaatay fajarka labaadna salaadaa xaaraam ahoo saas wax laguma tukado waa salaada subxeed laakiin waa wayaxillu fiihi acaam cuntadaa xalaal kuwa ah asaga waa sii wadan kartaa saxuurtaada iyo waxaad markaa cunayso rawaa ibnu khusayma xadiidka wariyey walxaakim wasaxaxa wayna saxiix yeeleen labadoodaba xadiisku saxiix waayey markaa yidhaahdeen marka see lagu kala fahmayaa labadan fajar iyo labadan subax dhalashadooda xadiiska soo socdaa noo tilmaami doona balse wuxuu tilmaamaya fajarku inuu labadaa yahay midna mid saadiqa la yidhaahdaayo waa midka salaaddas wax ku dhasho midna mid kaadibaa la yidhaahdaayo ma ah fajarkii xaqiiqdee salaada markaa lagu tukanayo walilxaakim xaakim waxaa usugnaa min xadiidi jaabir naxwu xadiiskaasoo kale ah wasaada wuxuu ku siyaadiyey fi ladii midka yuxarimu acaam acaamka uu xaaraam ku noqonaayo oo dacaamkaan aan lagu cunaynin waa midka salaada subax lagu tukanaye innahu asagu yadhabu wuu soo baxaa mustaiilan fi lufuqi mustaiilan asagoo isku gudbaaya oo isku fidinayo isku dheeraynaya filufuqi jihadoo dhan nebigu markuu tilmaamaya gacmihiisu saa u kala bixiyey oo wuxuu u dhashaa intuu soo dhasho yuu saa u faafaa sow u faafaa iftiinku ku yimaadaa kaas waa midka kale wa fi laakhir midka kale innahu asagu waa midka fajarka koowaade kadanabi sirxani baad moodaa yayda saynteeda oo kale dembiga iyo dib kasta yayda korbuu u baxaa buu dhanaytu gacanta ku ishaaray saasuu u baxaa saasuu markaa usoo noqdaa waxaad moodaa saynta yayda oo kale kaasi waa wax yar kadibna waa baaba'aa markaad u fiirsata subaxa ilaa meel si fiican looga arka lama jooge dadkii hore iyo xaafadaha bannaankaee cidlada ah si fiicanaa looga arkaa asagoo kor u sii baxaya kadibna eh, kor markuu aado ufuq aad mooddo sidii ka dembi sirxaan yayda dibkeeda oo kale ama saynteeda saasuu usoo qalloocdaa wax yar kadib asoo baabaad arkaysaa weli mugdiyaa sii jiraa amaa midka kale ee cuntadu ay ku xaraam noqonayso yadhabu mustatiin fi lufuqi jihadu isku faafiya asaga markuu soo baxa uu dhasho yuufidayaa fidayaa waa aadaa dhankanna waa aadaa suu u sii jooga waxyar kadibba marka marka ka dambaysa iftiin baa soo baxa iftiin baa soo baxa ilaa waagu uu markaa baryo meeshuun ay markaa iftiin ahaato saasay markaa kale yihiin labada fajr wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi afdalu lacmaali acmaal ugu fadli badan asalaatu waa salaad oo fii wali waqtiha lagu tukado awalka waqtiga haddaanu soo tilmaanay hadda haddii hal rakacaad subax ka gaarto waad haleeshay casr haddaad halka gaartana waa haleeshay inta la jiifto hal rakac markay dhimantaa la soo qofku salaada la tukado tan u fadli badan waa awal waqti hadday dhacdo mararka gobol ka mid ah inay saaxaanadaadu asiito wakhtigii ciriiri intuu kugu noqdo hurdo aad ku daahdo ilow uu markaa yimaado aad xilli dambe soo xasuusato oo aad ka gaarsiiso wakhtigii oo jira aduu tukatay markaa la mid tahay laakiin caado dad baa ka dhigto duurkana markuu dhammaan rabay tukadaan casirkana mar allaale markay qoraxdu sii dhici rabtuu dhahay xadiis baaba tilmaamay intay masaajidka soo galaan yaad moodaa dhiig dhiig cabaayo oo kale afar maruu madaxa dhulka kub ku siiyaa waa salaadda munaafiqiinta waa munaafiqiinta salaaday markaa tukadaan waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas marka waa inaad ku tala gashaa awal wakhtina salaada ka tukato camal la qabtiidaa u fiicane rawahu tirmidi walxaakim wasaxaaxa wa fi saxiixayn xadiidka asalkiisa saxiixaynkuu markaa ahaaday wa can abi maxdow ana alnabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi walu lwaqti wakhtiga awalkiisa laga tukado ridwaan ilaahay raadayaashihiisa waayo waa lagu helaa wa awsatuhu dhexdhexaadkiisana raxmat ullaahi raxmadiisa waayo waa lagugu naxariisan wa aakhiruhu aakhirkiisana cafullaahi wa cafil ilaah ilan aakhirkii baad ka tukatayo salaadii dayaci ragtay ilahay iska kaa cafiye subxaana wa tacaala akhrajahu daaruqudniba xadiidka abdisanatan daciif ka soo saaray daciif kelimaya waa jiddan aciif ah Ah oo min xadiii ibni cumar naxw xadiiskaasoo kale ah duuna alawsad baa ka maqnaa wa huwa daciifun aydan sida la tilmaamo labada marka waxay tilmaamayaan in qofka uu salaada aad aad ugu dadaalo in wakhtiga awalka laga tukado in ilaahi subxaana wa camal loogu dhowaado salaada u fadli badane aan markaa la dayacin aan la wahsanin aan la cajisin shanta salaadoodba dadaan subaxba waxa ugu jirin tiro dadkeenna gobol kamida aarkeena ah, mabana yaqaanba nin baa wuxuu ku leeya saddex sano iigu dambaysay saas waxaan tukado waa saddex sano waa dhibaato aad yaad u weyn qofa waxay ugu dambaysay wuxuu kuleeya waa fikira walaa maba aqaanba ka saddexda sano yaryaa roon kan wuxuu leeya maba aqaanba waqti igu dambaysa salaad subax dadaad tiraba igu jirinba afar salaad bay tukadaan ilaahay afar salaad dadka kuma waajibinin shan salaadana laku waajibiyey dadka salaada subax inay aad aad ugu dadaalaan waa lagama maarmaan aad baa loogu talagalay ciyaalka iskuulada waa lagu dadaalaa waxaad salaada subax oo weli la gaarin meeshaasay ooy aabba la taageen ilmo weli ma la gaarin baskiyaa la suga canug yar asaga hurdoonayo hamaa inta ugu jiro boorsaa inta ugu jiro ma qaadi kara xataa hurdaa haysaa halkaasaa lala taaganya aaba salaadii marka markay geyso bas ay ku hubsato ayadoo tuganin yaa warta haddana seexanaysaa marka dhibaata weynaan haysataa waxaana mashquuliyey adduunkii yaclamuuna aahiran alxayaati dunya wahum can laakhirati hum aafiluun aakhira aafil baa laga noqday marka saasaa loogu talagalay salaad lagula dadaalo can ibni cumar ana rasuul allahi sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa salaata salaad ma laha oo ma jirta bacda alfajri ilaa sajadatayn labada sujuud maahan waa labada rakacood akhrajahu lhamsa ila nasaai wa fii riwaaya cabdurazaq waxay ahayd la salaata bada tuluuci alfajr hadduu fajar ku dhasho kadib salaad ma jirto ila rakcatay alfajri labada rakacadood oo subax ka horaysa maahane ilan sunooyinku way noo imaan doonaane laba rakacadood oo subaxa ka horaysaa jirta khayrun min addunya wamaa fiiha adduunka iyo waxa ku dhex jira labada rakaca ka fadli badan cala tijaabi adduunka iyo waxa saaran ma ah waa la mid yihiin labadaasaa kaaga khayr badan inshiraaca sadriga farxadda aad ku jiraysa maalinta reerraynta iyo qiimaha shaydaanka kaa dega adoo dhan ma noqonaysid waxaad moodaa adduunka kunuustiisa dhammaan inay jeebkaaga ku jiraan waa labada rakacadood ee salaada subax markaa ka horaysa marka mar haddii la tukado ee salaada subax la gaaro oo ay fajarku uu dhasho wax la tukan karo salaadaas waxahayn ma jiro ilaa labada raka ee fajrka ka horaysa maahane wa miluhu saasoo kale lidaar qudni can camar ibni caas ayaa markaa wariyey saas darteed labadaa rakcan aad ha loogu dadaalo waa laba rakcadood oo aan la dayarsan karin laba rakcadood oo sahlan ma aha ama haddii salaada la aqimo salaad baa la aqimay salaada haddii la aqimo salaad kastaba ha ahaato jamaacadan aad ku tukanayso loo aqimay waa ku dhammaatay salaad kalena tukan karo salaad kale ma tukanaysid ilaa salaada la aqimay maahane nebiga sal alla alayh wasalam ayadoo la aqimay buu masaajidka soo galay nin baa laba rakcadood tukanayay salaada subaxbuu markoo rasuulku tukaday waa markii la aqimay kadibuu sunagu istaagay ninkii rasuulku markuu dhamey wuxuu yidhi a subxu arbaca ma subaxii afar noqday saddex mar baa loogu soo celi subaxu ma afara subaxii afar miya haddii mar salaad laaqimo salaad la tukan kara ma jiro ilaa salaaddii laaqimay maahane haddaad ku jirto see la yeelayaa iyo fuqaad isweydiiye salaadii baad sunna xiratay adoo sunnadii ku jira yaa lagugu aqimay taas way dhammaatay aaar baa laga fahmaya axaadiista qaaraa laga fahmaya iska soo socotaba xataa asalaamu alaykum saadaadaas saas yidhaahda ayagoo taagan salaad ma jirtid iska soo soco taasaa marka la tilmaama allahuma waxay yidhahdaan hadday wax yar dhiman yihiin matatiyaadkii dambaad maraysaa in yar baa ku inta la aqimaayana waa suuragal inaad ka baxdo kaa inuu iska dhammaysto waa suuragal laakiin waxaa la tilmaamaa haddii mar la aqimo salaada tukan kara inaysan markaa jirin ilaa tii la aqimay maahane wacan umi salma radi allahu canha qaalad waxay tihi sallaa rasuulu ullah rasuulkii allah tukaday sal alla alay wasalam alcasra salaatii casr uma dakhala beytii gurigaygii buu soo galay fasallaa ragcatayn laba ragcad buu tukaday haddana fasa'altu waan weydiiyey soo taa diidi jirtay faqaal wuxuu dhaha shuqiltu waxaa layga mashquuliyey can ragcateen labadii ragcadoodoo bacda duhr duhurka ka dambaysay wafdi baa intuu u yimid markuu duurka tukaday salaadii sunno ee duurka intuusan tukanin iyo umuurahoodii iyo waxay u baahnaayeen buu u qabanqaabinayay tii uu ku mashquulay nebiga fasallaytuhuma al'aan haddaan tukaday buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam labadan aad arkaysa inaan tukanayo waa duurka dambaysa waayo nebiga camal haddii uu bilaabo ma jeclayn inuu joojiye sal alla calah wasalam haddii qiyaamuleyl uu tukan waayo habeen xanuun ama wax kale ay uga tagaan subaxii buu laba iyo toban rakacdood tukan jiray sala allahu calayh wasalam saa darteed camalka daa'imuu jeclaa qultu waxaan idhi bay tidhi afa naqdiihima ma qallaynaynaa annagu idaa faatatnaa markay naga tagaan annagana hadday naga tagaan ma qadaynaa qaala laa buu dhahay nebiga sal اllahu calayh wasalam ahrajahu axmed baa xadiidka wariyey waliabi daawuud can caaishata bimacnaa weli abi daawud waxaa u sugnaa can caaishata caaisha xaggeeda bimacnaahu xadiid macnihiisa saasoo kale marka uu yahay sidaa darteed salaadaha casirka kadib in la tukada nabigu wuu diiday umusalame waxay tiri mar alaal markuu ii soo galayna asoo tukanayna arkay riwaayadaha qaarkood gabar yar baan u dira bay tiri in soo weydii hadduu saas ku dhaho gacanta kuu soo taagana ka joog hadduu kuu jawaabana ka soo qaad way tagtay umusale waxay ku weydiinaysaa labadaa rakacadoo diidaya ku arkay haddana waa tukanaysaa gacanta uu taagay nebiga sal alla alay slam gabadhii yareed markuu ka baxay buu u jawaabay rasuulka sal alla alيh wasalam ma gudnaa hadday naga tagaan qaala laa nebigu dhahay sal alla alيh wasalam baabu baanu geli doonnaa haddii rabbi idmo laakiin meesha aynoo joogto wabilahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam